نظر حواليه أقداarhiisa waa dadaya in kaana hadaa shahay bimustayin meel dhul oo sinin hadaa zuugo waa dadaya inardiga waxaa yani khaas loogu fiirihaa meel yaalki cagaa ka baxaayo hadiihi maxaa yeele meelka sinbiraa ku kulmeen simbirka ay ku kulmaan siyaada suga maxaa yeele meelahaas xasliha ama adiya jiraan hadii meel siman aszuugo yani oo meel cagaar leh oo meelhaas intay kulmaayaan siyaas ahaan meydkiisa malaazimaye waxaas ku ahay waxa le waaye meydii oo qadra gulbati sahmi yani meydkiisii ama gameyntiis gameey intay ninkii geni ka dheerahaayo halii gaariheed calaas le ama boqol iyo afartan iyo boqol iyo afartan iyo kumi meela qadarka aan soo sheegna waayo alahaas waayo ixtaaja hadday baahdo ilaa taradudin manacanka haddaad u baahdo macnaha inaad badayo meel kale marka afartis jaas hortiisaas fiiriyaa raashiisaas fiiriyaa himistiisaas fiiriyaa waxaas fiiriyaa nadara xawaalihi macnaasan wa waxaas daymoohaa yani badaxdiisii haddiis u baahdo ilaa taradudin nanacanka haddaas u baahdo macnaha usigii dhow oo siman ma jooga macnaha waxaa jooga meel godii doona had jooga meel oo godii doona yaad joogaa godii doona ad joogaa fadadada waxaas noolaa qadra nagrisi qadartii oo isiisi mugeed ahayd ad fiirina qadra nagri fi lmustawa waa biqulwati fahmin waa riwaayata rumrihi waa adilwota mea loo magacaabaa fadadada hadii naftiisa aamin u ahaa ina maalkiisa asarta naftiisa markaasu markaas ahaay asdirihaayo marka waxa waaye oo magaciisa naftiisa aamin nafhiisa hadisbaxo waa jirihaa asyaa dhib u imaahaynin maalkiisii iyo naftiisii iyo xibnigiisii iyo wixii yani ixtisaasa ahaa muxtaramaadka ixtisaaskoodii duluubilmeyki waxaasoo kale adr fain lama yجid halaas hadii sii fiiriyo asga soconime socod waxba shardi ma ahee socod shardiga ma ahee meel dad i doonas jooga karadada in waxba shardi maaha socod maxaa yeelay socoduma laga rabaa haasi siirastaa keliya laga rabaa masjidka malaazimo kashi kuma laazimayo handiyeysku dayaa otan dayaa meel iskadaa jooga otan dayaa amase yani dad i doonas jooga dad i doonkaas koraa waa fiirihaa dii ma jiraa ma sameya hadii ka waayo qadragayatikaaninkii ah haddii yani waa soo degaa haddana waa fiirihaa dii yani qadarkaas suuso ahaa doonkaas jidkaasi maaha inaas jibaka faro imeelku dhow oo gaari hibayale laga rabaa intaa kudaltaas koda buurti korkeedas koda mid goonka ahay waa dagaa hadii hawaayo waa soo naqaa waa soo degaa haddana waxaas godkaas imahaa hadii sawaayo labadika intaas lagawada hadis anin ahaay maalkiisi iyo waxiisa alogawaa naftiisi maalkiisi yani ikhtisaasaadkii intaas culimada intaas heli waayey oo dunyaji meel isaga asjoogo ah oo fiican heli waayey hayaamama wagadigadiisahaa culimo kaas hadday nagaado mawdicuhu yani meeshii joogiska nagaaday fad asaxu qolka sigeeda badan yajibu dalabi yani dalabkii yajiibkiisi limaa yabra- wixii soo darihaay addunya joogay yani asjooghaay haddana addunya waaysanin oo yaqiinsanin wax soo darinin wax soo darihaayana malan diya watoo oo nin imaahaayo qof yani oo imaa dooninin mahuwa bal asaxu wujubu dalabi waaye dabadkii diibkiisa wa almuwaadila wacdigii ima yakruju ila samaniin waxaa soo dareen xadadkii fii fariida ukhraa inaad deento waysada kaa jabto ama saruuba saleenihayso waay ama subxaad kasiireyda ceel inaad sarka mees qorseynaad ama yani dabadkoo waxyaale oo samaysiina hadii adan yaqiinsado fi mawdici dalabi waxaa ku waajibaa waxaa yiri makusa iyo markasamal wujubu dalbi awaajiba ولو علم ما يشمع ما يشمع مثله المسافر لحاجته kamida axaduha axad lasbaabi asbaabta midkeeda waxayaa fakd lmaa biyo waytagi biyo waayo bisa waayo xusan loo waayo biyo ula ah waayo arkeyni bal helin oo amase sharcan loo waayo sharci ahaan loo waayo lilaayati saabiqa fakdiga awaayida oo sharciga waxaa kamid ah ninka waxaa ka cabsaday jidkiis umari lahay لا أبطله اتجاه المرء لها أبطله أما جسيا كدور أما جسيا كعبتديو أولا جويا جسيا فريا كتا جويا برعدا جويا عبد الله دين الجرو أبحا تراهد يعني أبدا كهلا مع القادة أما نفسها عشان أجازها أنت وآه ama si ay duwaagaa joogtaa meshi oo liwaaca mana fadhiya ajoya mareedi ajoya sabool ajo cunaayo oo bani aadamka baktisii haayo ama ajo waa laga haddii biyaha baxaasiraad waxaasaa ku hilaayaan faqdi sharciyaa leedahaa shareecada faqdigeedu waayo maxaa yeele ilahay ahi laa talqu biidikum ila halaaga furuuhina waashalaasan fi ashalaad maxkamayashi ajuga ukulu mansuubiha wabaxa yani ikiman fala ilahan tawakulaana khatar waayo maxaa tawakulkaas maliraaho marka inta waay ama sibiya dheef haddii oo yani aan soo sheegni haduu kuusaska dheeryahay min hadaad qoolihii atiraahi soo gaartay yani soo gaartay atiraaj yani meelka dheer aadiha asdiraa asbaabtii yani ay kamid tahay meel dheer hijira haddii meel asdir cunkiisa insha allah waa soo sheegna haddana an kusoo celcelin jacalna maxaa yeele fisin allah bixiyaa loo ama kama dheere bi beento bayni beec waayo beec weyfayisku gadaw haay mahaasto dayfay biyaa isku iibsalahaay xumunkii oo loo rabay qofka iibsalahaa halkii koob waxgadaa yani masalan beliid ladiska joogo yani sini iska joogo ilaa manay waxaa laga dhaha halkii koombo labaatan sini konton sini alagadaa kawarna umahaayo qofka musaafir waaye oo magada kareehaa alhaas baadisa ay noqdaan fardi la yidhaahaa masuuriy nafta fakdi sharci waa kuiya jawaabki kayfadiya iyaani yani ma marilaha jidkiiba marilaha jawaab jidka macada waa jooyaa oo ku dilaayo maalkaada dhacaayo hamase miyaa kaa dheer xaddiga ka dhiiriya la koosaayo xuduudii saddex ay ahayd xad lqurb xad gurbati saamin isamid waaye xad lqurbi waa la koosaayo xad lbucdi insha allah kulligaa kala cadeeyeynaa ilaa amase biya mahayaal jidkiis yani mehi geeya biya jira laakin biyi musabal waayo manaa biyo oo loo jideeye waayo dhami keliga loo jideeye waayo darteed yaala asmahayaa yaalaan oo biyo bubuuxi laakin biyahaas waxaa meha loo sugay in dadka meha maraayo ay cadaan ninkiis iyo waaa kadhigi musabal waa jideeye biyaha sabiil waayo manaa biyo sabiil ah oo loo sabiideey manaa jid oo loo jideeyey in la dhama keliya isna sugdi sharcigaa la yihaahaa sharcigaa saareeway diyaasey weyso ku qaaday maku weyso qaaday weysid marba dunya damkabal yahay waxay yireen dunya hataa yani waxay leeyahay fuqahada culamada hataa haddii indhahaa aad kuhaweysid aadbaad kufuul sidaa bidco oo dunyahaas aad kufuulahaysid kuma banaana bidac usiya ama waxaad ubahatay duwaada ku hasatid biwaadaasata inad qasasid kuma banaana maxaa yl bihaas waxaa leesiyaala meesha in magaciisa oo dhamo kaliya adig kaleesiyaala hadda masaailkaay camal waaye asinkaa ninka biha kuswaaniyadiis waaa aldama kukeena aliyeysa haato uma keenin waana dhalinyarta in alfabaxaa galaasnoodu kaa meel weykaada laaji asinki biha buuxi biha masabal waaye ninka keena xasukeynaa in aldamo hadii sidaa waan gamadarsiin ninkaas keena kacabdeey sida bihan waa dhamasala waana haatan waa ukeeni lamada baa yahay kaas keeni waay laakin cadaan waxawaaye diinta wasuuhaya waxa lasuuhaya in dhama keliya lasuuhaya in laweys may milla haatan awama keenays maqlina banaan minka asaabahaa minkan iskolama waxalakeen inta keliya in lama lakeen dadkaan waa isuwaa weli isuwaa ninkaas maloo عبد الله ما انت انت تعرف بالضبط يا الله انت مركز كل بحالنا فرد الشرعي يا الله انت صدقني اساء يمين الشرعي اللي وفي الطريقة جرى بعدية جرى اما ثمن في شيء بدن دي ثمن في وجه لها ما هذا كده ما يلبي لكن ثمن في بدل هذا في صوب انت على جرى markaasay maxaa tahay nooca siyaasina maxaa la jeedaa xaddii oo magaciisii oo qurbiga ahaa hmm. markaasay intaa qabkaasay diyaas waayaalniha waa gabagabeysaa gabagabeysaa saqd hmm. ilmaal insaaqana hmm. musaafir hadda waa ninki musaafirkaa ah, waxau hubsaday oo yaqiinsaday ama muqiimkiina waa lamido tacbiirkaas jarun cala musaafir sheekh cabiray asniyahay jarun cala waalidi waay waaa lo iska yani socod dareertaa aalibka si aalibka musaafirka biwaalka laog yahay muqiim mala fakdalmaay asixintahu gaarahiisi biyo ma jiro biyo mayaaliin aa biyo waa lamama wajunuubisa bilaa alabin raadi la-aan tayamamiga gudhigdaysaa yani bilaa alabin raadi la-aan gabagabdaysaa ma ilaha yani meel hadii gaarhiikasta waayey hadda hadda oo yani biha inta hadda oo biha xadiidka waayo oo toomka u banaana haayo aduu waayo taasaa waasoo sheegna meeha waxa waaye marayska waayo biyaha as hadii yaqiinka faqda maayo xadiidka waayo oo yaqiin sadka ku gaara ayusi gaarkiisa saxuuyo mahelaayo xaday inteeda ilaa xadka oo yani biyaha asuraadi karo inti inteeda xaduuruusaa laga waasoo sheegna adii jiraa asuraa yani mala maqli karo alwadaa hadii sida ay soo gaartay amase hadii magaciisa gamiy azam gamiy ninka u dheereen badan azamo inta gamayntaas isku dhacinheed alaas yani ma azey ilaah alaas yani xadiid yani biyaka yaay taas macnaha ilaa afarti hida raad ad waaasiinsida waa mujraan hadkusuuy hadiisii ilaa xaddi laus afdaynoodo mahilaayo wahuwa saas bay dhigadaysaa haddii gadaasiisii afartiisi jaho udiidii afarta aheed ilaa xaddi laus hadii yani ama huwa tisaamin oo saraaji yani afkuusiiyo socod maaha ma meel banaana joogo oo midkooda asaa keeni doonaa yani biyahana halaas in loosilcaaya askawaawaajoosid ma yani ilaa halaas biyo ma arkaayo yani hasan sheegna meel oo laga maqlaayo hadii joosid waayo oo biyona adwaasi markaasi kujiri ahaa maxaa waaye halhaan asoosheeg layihaahe qadarkiisu waxawaaye nisfu fasax waaye amaka xadulqurbigaas aay yani xadulqurb waxawaaye ilaa boqol iyo afartan iyo afar meter boqol iyo afartan iyo afar meter waana saxa waxa waaye saddex boqol udin waaye ilaa saddex boqol udin ama boqol iyo afartan iyo afar maaca jeesid ilaa asxalaaka jirheysaa تسكين بها أجارة وحد الوصل اللي لها وما حد هو سساما وممكن للجنة من سؤال لها من جنة السار من سؤال أفريد لها على أصبح الأفرطة من أفر موت لها مرة حد الغربي لفتيت من طرف ما فوق ذلك وتيجي حد الغربي على يرى لما كان يسبق أول صلوات يسير مثل يسير مثل خلاص معناها waxa waaye ninka farsaxay ahay waxay ku qadareen culimada ilaa afartan daqiiq meel lasoo ahaayo hal geel oo la rabi oo muctadil ah halay usocolheed hadda bucdina waxaa la yidhaahaa waxay intaas ka badan aa la yidhaha ninka farsax ka badan masalo marka halahaas yani aan soo sheegnay hadda waxaa luu qadaray yani masaafat alqasriga kama ima fasakh waaye kama ima fasakh waxa waaye saddex boqol iyo lixdan darajo marka kama ima fasakh kama yactam masaafat yani laba ayaam iyo leyla socodkooda ayaam iyo leyla lama fasaxa waaye labaatan afar saacad haddii kuqadar kama ila ayaam iyo leyla maxaa ahaa halkii fasakh waxaad qaadahaa hal saac ma ilaha labaatan afar kuqadar ka lix farsa labaatan afar saacadood haddii kan iyo lix farsakh oo kan iyo lix farsakh hadii lagu qadara meexa rahaa maxaa yeele meexa waxaa dhaciya kan iyo lix kan iyo lix kan iyo lix boqol lixdan darajo darajadii waxaa waaye afar daqiiqo saacadeyni kan yani dan saacadeyni waxdan daqiiqa kan isan darajo isan dhifo haddii iskaafid waxaan rabaa halkii yani oo sabsaf waxaan rabaa saaca nis hadda roko ahay intaan jaa-iza alhaasa didba yani jaha walba astayax dhinaciisi dibigaas fiiriha yani badar oo boqol iyo afartan mitr afartan afar mitr waxbay gaarayaan waaya oxwaay waxaa hubsadi dadnaba waay masu aha haddana waxaa siiraa dhinacaasi kaleeto midigtiisii gudaxdiisii hortiisii gadaashiisii waxiiba yani hadii hadii intaas ugun oo ugun waxii intaas ka koreeyo oo sokdilmaa ini asfubsaday hadii lawees asfayaayey amaqluuqi fahmin ayamama bilaa dalabin dalab la-aana gabagabeysahaa bilaa dalabin manaha inta hadiisisoo qalka meelkaas ilaa mala mulaayo oo alaaska badanhay hmm. ayamama bilaa dalabin waa kan sheegna had yani hadisku wuxuu ahaa sharciga ilaahi waxaas ahaay wuxuu ahaa yani ogayaal sharciga waxaas ahaay hadaad yani jidkiila maraaya sharciga ilaahiila maraaya riwaasgeeya amase jidkiila maraayo xaddaan waa ka dheeryahay ama yani hadii shardigiisna waxaas ahaa jidka laas naftiisa xadilguusa marka adka adka hubka aad aragtid markaad dulaysid naftaadii inuu ku aamin ahaato shardi waayo maalkaadii inuu ku aamin ahaado shardi waayo ikhtisaaskii waxaa la yidhaha maal aan ahayn yani sujuud lmeytii camal waxyaabihii waxaan ikhtisaas ahayn muxtaramaad ikhtisaas muxtaramaad aan ahayn macnaha wuxuu hadid yahay yani wax muxtaramaad waxaa ka ahaay wax muxtaramaad aan ahayn inii caquurka ahaay iyo yani yani olseegi axkaamta waadistii taarku salaadkii hasa xarbigii aad kula muxtaramae hadii kuwaas ubaahan yihiin yani naftoodi wali yani male askaas muxtaramaad le junuud lmaytin maya junuud lmaytin iyada lama cunaya waaye yani axsaanid ay leeyihiin marna hadii lamagadeeyo lama cunas dheer waaye beeciisa alsuhaaya baabul bayca kuqeeli doonaa beeceedi waa lsuhaaya walow saasal wati wati abakatageen maxaa waajirihaa hadii yani adilweyd biha asmay ama tacliimka kaamin ayahay meel oo gumeyka dilgana wasaaraha biha asjiro yani asaasay asjiriinki waa waajibaa waajibaa inaad shaqaysa waajib waayo asjiriyo magabagabaysahaayo maxaa yeelay laakiin bishardi waxa waaye in yani oo naftiisi aamin ahaato naftiisii an aamin ahaa hmm markaas xayaal ka duweysa maxaa yeelay bihi waxaas ilaseeyahay wuxuu gacanta uu jiro haddii sidaad iga dhegadays waktiga heleysa haddii iga dhegadaysina wakti heli maayo anta iskaweysraada saas saas waa jirha maxaa yeelay haddii la amin jiro dadka amin ay amin haqaweys maalkiis amin haqaayo intaas اعتبار الغاية للوضع haday urbi qadartiisi waa mustatabsah waaye hadilbicdin macruuf waaye hadisheeg waxyaalahi intaas ka badanaa layahaha amakun shan boqol iyo todobaatan iyo sideed meter halgara sirig malaga intaas ba ajibis malahaa sababto inta wax hano inta wax hano haday wahmoodo oo wahmadiisa wax ku dhacaan فwhmhu twhma fqd اlmaaci فwahmhu as wahmooda faqdahu faqd اlmaaci iyo waayadiisas wahmooday iyo waayadiisi as wahmooda dalba dalba hudi yiri min qahrihi maliskiisa jirha malisdeganaay axnuu malisdeganaaya lahadaa sida cadaabkii asbatay oo warisaqatihi oo rasuul laalkay ahaayeen oo malaga isla qabeen oo bad isla degeen oo bad isla kacaayaan waasaa rasuqadeeda ahaa macnaa rasuqa waxaa loo magacaabay in waa isku dhimriyaan in waa nabad isku qabaan jamaaca ma degaan marna ay ahaayaan wanadara waa siifimaho rabbimoda xawaaleehi saas wahmey wahmiga mey isaqatihi oo min walba fardi fardi isaqadiisi fardi fardi nasiyedeedi bii maqabteedii bii asiya yani mutawaaji waaye waxaa saasihaa inaas qaliya hiraa waa biyahayaaye akiraan naftiisii a qawlihaa waasliha aabiyaha waayidiy weysansiya asliha amase ishaadi qawlihim asweydihim ood yani ilmi dalbil ukaye wakiilkis wakiilkii magaciisii asliha iyo qawli ad manahumaa waasama asliha manahumaa yaa biyahayaa a magaciisi yabiihu gadahaa oo amase yajiidi به بيهاس أتجسنا أها من مع الله بيه قضاي أجلها أمس يا بيها أو نسوا يجيب بيه يا بيها أو نسوا هكذا ولد كلا يلبى نسيجيه ملاك انتهى يعني الأساس أنها سائل كل يأتي خالي كيف بالباء سائل يا بيها أجلها يا بيه قضاي أجلها أمس يا بيها أو نسوا أنسوا كيسوا وحيالها saasas yabiicuhu oo yaziida bihi macnaha waxa waaya yaziida bihi hadis umalooda markaas leehayo yaziida bihi waa bihaaya oo la siiyaa markaas leehayo markiis umalooda waa iika dad sahay inay yihiin oo dad wada dhiihaayo inay yihiin sahay ima doortay inay yihiin umalooda wailaa hadii magaciisi as umaleynin yani oo daskaxay ay ahaan ay yihiin as ogaado asyaadaha hali wabadaa asyaa bihaashin hasa halhaa nagasiyaha kamasa asyaadiha hadii isuu kamansi dhili karo maxaa kal maqlaayo waxaa la arkaa qaylay kal maqlaayo yahaya abiya nasiya asleehay ina bakiid asleehay biyahaas ii weyni hadii baqin waayo madhiiwaayo ilaa waxaa ku dhiigaa laga ii fogo kamankii laga iyo ku dhiigaa marka waa cadeha yani asliha waa biyahaaya adisqoyahay adismalaha istakay hima ayna yihiin waa xasliha waa biyahaaya anasiya waa biyana siyaayey waa biyana siyaayey hadii yani as yani umalaha ayna istakay ahayn asliha waa biyahaaya anagadaha kamankii ahaadiganagada ana gadaha kamankii ahaadi ana gadaa bakiila maalas ordaa bakiil ma laga diyaa mamsaasa sileeyahay naadiri maasir wala maxaa siri ficilkii mamsaas ilahay walaa walaa tasmac maxaa siri walaa tasmac walaa aha samaaxata min bakiilin markaa siri bakiil samaaxata min bakiilin كما في النار فخرجه كما في النار للظمآن نار معايا بخيل من بخيلة حتى دم يعني الحق فيها دم معايا لي دم كما في النار للظمآن نار كما في النار في بعده للظمآن من كأومن دي مثلاي ما دينا جبت ليش هنا دي جريسة تعمل ايه بخيل بخيل ما يستطيع ده او ما لم تستطيع كان بإياه يعني به مساجد الصلاة ala kul xaal waxaa lagu ishaarayaa qof walba inay sabdaydan farjafada walbaas weydan walba ma dadka waxaa isxal maxaa warifaqatihi inaa markaasi inkaana wanadara nadara waa fiiriya xawaalihi jahwaalkiisii oo asarka ah aasii fiiriya in kaana hadaa shay bimustawin masalan ba hawaamisi meel banaanaa jeeda markaasa maskuma waaye asarki jah arkikena aw xaj alurb yani xaj alguus asarki jah oo xaj alguus hadda inteegaa ilaa xaj alguus asii fiiriya asarkisi jahuud hadii yani haddii imaa doonto hadda olasooseegi doono haddii wooska waaye afakihasakiisna inuu ilaa yani meel hadii saqayliyo oo qayliisna maqlaayagaya ama meel hadii kulaa injani bal dheeray oo gamuunta asgano may asku dhaci lahaa ilaa halaas damoohaa meel kimanasgeeya waa adkaa ilaa halaas boqol afartan afar maytr le waay boqol afartan afar maytr qadarkeya asira damadiintiyaalo karta waayaay gabaasinkaas oo kale dhiniciisa midig dhiniciisa badax waasa waayo maalsimanaas yahay moog markaas